بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التعجب عشر كين السديدية كنتونات ee kitaabka qadriga waxaynu ka bilaabaynaa boga saddex boqol iyo toddobiyo konton atacajubu waa yaabka iyo yaabidda tacajub markuu qofku yaabo ayaa la isticmaalaa tacajubka tacajubka waxaa lagu macneeyaa inficaalu nafsi cinda ru'yati shayin khafiya sababuhu waa nafta oo si noqota marka ay aragto shay sababtiisu ay qarsoon tahay oo sidii la yaqaanay ka weyn waxaa la yidhaahdaa idaa dahara sababu batala alcajab sababtu hadday daahirto yaabku meesha wuu ka baxaa haddaad aragta nin faryaradiisu ama fartiisu ay madaxaaga la eg tahay waad yaabaysaa markaad sidaa u aragto laakiin markaad wax ka weydiiso hadduu ku yidhaahdo bir duugowday iyo waxbaa isaray taytana i qaaddo sidanay noqotay waad fahmaysaa haabaad odhanaysaa yaabku waa shayga oo sidii lagu yaqaanay si ka duwan u egaada ama u muuqda ayaa la odhanayaa yaa baa jira tacajub tacajubka waxa ay culimmadu yidhaahdeen siiqooyin fara badan buu leeyahay luga alcarabiya oo waxaa ka mida kelmadda kayfa ah waa ka ilaahay kayfa takfuruuna billaah ina lahaa seed uga gaaloobaysin ilaahay waxaa ka mida tacajubka subxaana allah baa ka mida waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa meyita waa tacajub iyo yaab weeye subxaana allahdaasi markaa tacajubku siiqooyin fara badan buu leeyahay laba siiqo ayaa ugu laakiin qiyaasi ah oo af carabiga laga hadlaa waa maa afcala iyo afcil bihi labadaa siiqo maa afcala iyo afcil bihi labadaasaynu isticmaali markaan yaabannahay ee welibana aynu qiyaas ka dhigayno baabun atacajubu tacajubka lahu waxaa u sugnaaday tacajubka siiqataani laba siiqo ayaa u sugnaaday tacajubku laba siiqo ayuu leeyahay maa afcala zaydan siiqada koobaad waa maa afcala zaydan wa icraabuhu marka maa afcala zaydan la icraabayo maadu mubtade un waa mubtade bimacnaa shay-un cadiimun shay weyn ayuu ereyga maaa macnihiisu noqonayaa wa afcalana ficlun maadin waa ficil maadi faaciluhu faacilkiisu damiirun waa damiiru maa waa maada damiir u noqonaya wa zaydan ereyga zayd ana mafcuulun bihi waa ficil lagu sameeyihii waaljumlatu jumladu khabaru maa khabarkeega weeye wa afcil bihi ereyga afcil bihi ah iyo wa afcil bihi wey siiqadii labaadna afcil bihi wa huwa isagu bimacnaa maa afcalahu maa afcalahu macnaheega ayuu ku sugan yahay wa asluhu asalkiisuna afcalo weeye ay saara wuxuu noqday daa kadaa buu noqday shaygaa midu saaxiiba ka aqadda albaciir oo kale aqadda albaciir oo kale guddadu waxa weeye xanuun ku dhaca geela oo awrka oo kale daacuun oo kale weeye ama shuban oo kale weeye sida daacuunka oo geela ku dhaca aqadda albaciiru awrkii wuxuu noqday daa guddatin mid u saaxiiba xanuunkaa shubanka ah ay saara daa guddatin faguyira waxaa la dooriyey allafdu lafdigii wasiidad waxaa lagu daray albaau ba'baa fi lfaacili faacilka lagu daray liislaaxi lafdi lafdiga si loo suubiyo fa min hama kaa dartii lasimad hunaa halkeennan way waajibtay ba'du bikhilaafihaa way khilaafsan tahay iyada oo fii faacili kafaa kafaa faacilkeega ku sugan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inagala hadlo laba qodob qodob waxa weeye maa afcalo oo siiqatu tacajub ah qodobka labaadna waa afcil bihi oo siiqatu tacajub ah labadaa qodob ayuu doonayaa sheekhu inuu inagala hadlo maa afcala iyo afcil bihi maada afar icraabood baa ku sugan ereyga maa ah afar icraabood ayaa ku jira sheekheennu wuxuu qaatay inay mubtade tahay shay-un cadiim bay la macno tahay afcil bihiduna afcalabay asalkeegu ahayd sida amarkaoo kalea loogu dhawaaqayo afcil baa la yidhi faacilkii baa la karaahiyeystay inuu faacil marfuuc oo ismi daahiree ficlu amar oo kale daba dhaco ba baa lagu ziyaadiyey faacilkii liislaaxi lafdi baana loogu ziyaadiyey si lafdigu u hagaago ba'du haddaba afcil bihi way laasimtaa laakiin kafaa ba'da lagu ziyaadiyaa ma laasimto oo ereyga kafaa'a ah, faacilkeega ba baa lagu daraa markaad tidhaha kafaa billaahi shahiidan haddii kafaa faacilkeega lagu weydiiyo allaahi baad odhan ba'danna zaa'id baad u arkaysaa laasim ma aha waa laga maarmi karaa haddii la doono wa innamaa yubnaa waa la bineeyaa ficlo tacajubi labada ficlu tacajub iyo wasmu tafdiili ismu tafdiilkiiba min ficilin ficil baa laga binayn ficilka oo hulaasiyin saddex xarafu saaxiiba ficilka oo muhbatin muhbad oon menfi ahayn ficilka oo mutafaawitin la kala badsanayo kala tegaya ficilka oo taamin dhammaystiran ficilka oo mabniyin loo bineeyey lilfaacili faacil loo bineeyey ficilka oo laysa uuna ahayn ismu faacilihi ismigiisa faacil calaa afcal wasanka afcala mid ku dul sugan ismu tafdiilkii aan ka soo hadalay iyo labadan ficlu tacajub ereyga laga dhalaalinayo toddoba shardi baa loo shardiyaa toddoba shardi toddobadaa shardi shayga marka laga helo unbaa la odhani ismu tafdiil ha laga dhalaaliyo ama labada ficlu tacajub ha laga dhalaaliyo lagama maarmaan weeyi laakiin toddobada shardi inaynu ka helno toddobadii shardi shardiga koobaad sideedna waa laga dhigaa toddobana waa laga dhigaa shardiga koobaad waa min ficlin ereyga min ficlin ah ayuu noqonayaa shardiga koobaad horta ficil uunbaa laga dhalaalinayaa labada ficlu tacajub iyo ismu tafdiilkaba waxay ka dhigan tahay xaraf lagama dhalaaliyo ismina lagama dhalaaliyo waa qodobka koobaad qodobka labaad hulaasiyin waa inuu hulaasi yahay ka aynu doonayno in laga dhalaaliyaa hulaasi inuu noqdaa waa lagama maarmaan oo waa tallaabada labaad haddaba hadduu khayru hulaasi yahay sida tusaale ahaan oo kale ficil rubaaciya ama khumaasiya ama wax lamida laga dhalaalin maayo tacajubkii iyo ismu tafdiilkii si mubaashiroo toos ah looga dhalaalin maayo laakiin musaacid baa la raadinaya waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu musbad yahay musbad waxaa looga jeedaa ficil la anfiyey yuuna noqonin haddaba maa daraba ficlu tacajub iyo ismu tafdiil toona lagama dhalaaliyo sababtuna waxa weeye nefyiga galay qodobka afraad iyo shardiga afraad waa inuu mutafaawit yahay oo macnihiisa looga jeedo mid kala duwanaanaya ama la kala badsan karayo ila in tacajubkaynu ku macnaynay shayga oo sidii lagu yaqaanay si ka badan noqda ayaa loo yaqaanaa tacajub haddaba mutafaawid waa inuu yahay oo shaygan shay kala tegaya waa inuu yaho la kala badsan karayo waa shardiga afraad shardiga shanaad taammin waa inuu yahay ereyga ismu tafdiil iyo ficlu tacajub laga dhalaalinayaa taammin taammin waxaa looga jeedaa yuuna ficilkii naaqiska ahaa noqon sida kaana iyo akhawaadkeed ismu tafdiilna lagama dhalaaliyo ficlu tacajubna lagama dhalaaliyo waa shardiga shanaad shardiga lixaad mabniyin lilfaacil waa inuu yahay mid faacil loo bineeyey waxaa looga jeedaa yuuna noqonin majhuul ficil majhuuloo duribo iyo ukila ah ismu tafdiilna lagama dhalaaliyo labada ficlu tacajubna lagama dhalaaliyo shardiga toddobaad laysa ismu faacilihi ismigiisa faaciliyuuna ahaan calaa afcala wasanka afcal a ah mid ku dul sugan looma baahno inuu ismiga faacil afcal ku dul sugnaado looma baahna waa shardiga toddobaad waxaa inaga baxay ereyga aswad ah ee ka madow ah ama axmar ee ka cas ah iyo waxyaabaha lamidka ah suurtagal maaha inaynu ka dhalaalinno ficlu tacajub iyo ismu tafdiil toona waa sawidde iyo waxa lamidka ah ilayn ismiga faacil baa aswada sawidde ayaa la diidayaa toddobadaa shardi buu sheekhu sheegay waxyaabo uu ka tegey baa jira shardi sideedaad waxa weeyuuna ficilka laga dhalaalinayo wasankiisu ismigiisa faacil yuuna faclaan ku iman faclaanka dhadigiisu uu ku yimaado maxaa la odhan jiray facla uu ku yimaado sida cadshaan oo kale iyo waxa la midka ah sideeddaa shardi ayaa loo baahan yahay inaynu ilaalinno ereyga tacajub laga keenayo sideedaa shardi baa loo baahan yahay wa innamaa yubnaa waxaa laga binaynuun ficlaa atacajubi labada ficlu tacajub waxaa laga binayn wasmu tafdiili iyo ismu tafdiilka waxaa laga binayn min ficlin kow horta ficil baa laga binayn ficilka oo hulaasiyin saddex xaraf u saaxiiba ficilka oo muhbatin mid la sugay ah ficilka oo mutafaawitin mid kala tegaya ah ficilka oo taamin mid taamo dhammaystiran ah oo naaqis aan ahayn ficilka oo mabniyin loo bineeyey lilfaacili faacil loo bineeyey ficilka oo laysa smu faacilihi ismigiisa faacil uuna ahayn calaa afcala afcal midku dul sugan haddaba culimo ficilka shuruudaha dhammaystirtay waa maxay sideeddaa shardi ama toddobadaa shardi ficilka laga helay waa kafara bal ereyga kafara'a baadha in toddobadii shardi laga helay ama sideeddii shardi horta kow kafara ficil ma tahay jawaabtu waa nacam laba hulaasi ma tahay jawaabtu waa nacam saddex musbat ma yahay jawaabtu waa nacam afar mutafaawit ma yahay oo kufrigu ma kale xad badanaanayaa jawaabtu waa nacam shan taamin ma yahay oo dee naaqis maha kaana waa khawaatuha jawaabtu waa nacam lix mebniyin lilfaacil ma yahay jawaabtu waa nacam oo majhuul ma aha toddoba laysa smu faacilihi calaa afcal ismigiisa faacil afcal midan ku dul sugnayn ma yahay jawaabtu waa nacam toddobadii shardiba ereyga kafara ah waa laga helay haddaba haddaad ismu tafdiil u baahato waxaad odhanaysaa abujahlin akfaru min abilahabin abujahlin abujahl akfaru uu ka gaalnimo badnaa ama uu ka gaalnimo badan yahay min abilahabin abilahab ama abulahabin akfaru min abijahlin waa laba qof oo gaalo isla ah oo midkood midka kale uu xeddhaaf la yeeshay waxaad odhanaysaa akfar waa ismu tafdiil haddaad u baahato inaad ficlu tacajub isticmaasho kafara waxaad odhanaysaa maa akfara abaajahlin maa akfara abaajahlin siiqadii ma afcala abaan isticmaalay haddaad u baahato siiqada inaad afcil bihi ka dhigto waxaad odhanaysaa akfir biabi jahlin akfir biabijahlin alla abi abijahal gaalnimo badanaa maad odhan akfir biabi jahlin waxaynu ognahay culimo in toddobadii shardiba kafara ay dhammaystiratay ilaahay baaba qur'aanka ku keenay iyadoo tacajub qutila alinsaanu maa akfarahu buu ilaahay yidhi maa akfarahu waa akfara waa kafaradii oo ficlu tacajub laga dhigay ismu tafdiilna waa laga dhigi karaa shuruudaha waxaa dhammaystirtay kaura kaura haddaynu doonno toddobadii shardi ama siddeeddii shardiba waynu haynaaye aynu ku keenno ismu tafdiil iyo labada ficlu tacajubba aynu ka keenno sharaxa aynu eegno atacajubu ereyga tacajubkiihi tafaculun waa wasanka tafacul kaygu fa'du iga reebaye fa'daasi ma reebne way kor dhigan tahay tafa wey tafa tafculun buu leeyahay kaygu atacajubu tacajubku tafaculun waa wasanka tafacul ah min alcajabi yaabuuna ka yimid walahu waxaa u sugnaaday alfaadun alfaad kasiiratun fara badan oo ghayru mubawwabin kuwa loo baabaystay kayrkood allahaa iyada fi naxwi naxwaha loomaba baabaysta naxwaha baabab idil ayuu leeyahay ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye kayfa takfuruuna billaah sideebaad ilaahay uga gaaloobaysiin waa yaab iyo tacajub kayfadaasaa faa'iidaynaysaa naxwuhu kama hadlo siiqada kayfa takfuruun iyo kayfadu tacajubka ay faa'iidayso wa qowlihi calayhi asalaatu wasalaam rasuulka qowlkiisa ayaa ka mida rasuulku uu yidhi subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa meyita subxaana allah ilaah baa nasahan ee ina almu'mina qofka mu'minkaihi laa yanjusu ma nijaasoobo xayan isagoo nool walaa meyitan iyo isagoo meyda toona tacajubka halkaa ku jiraana lagama hadlo oo naxwuhu baabkagama hadlaan xadiidkaa wa qowlihim iyo carabta qowlkoogii ninkay la yaabaan geesinimadiisa waxay odhan jireen lilaahi daruhu farisa lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday daruhu caanihii lagu anqariyey faarisan dagaalyahanimo alla ninku dambarkii lagu anqariyey qiimo badnaaye waxay odhan jireenay carabtu aaminsanaayeen ciyaalka waxay ku kala duwanaadaan kolba hooyada ay anqarinaysay caanaha ka jaqayaan sharafteeda iyo qiimaheega haddii hooyo xuni ay naaska ku dudabay qabaan ilmaha waxa weye ilmihiina hooyadunbuu raacayaa hadday hooyo qiimo badani laakiin ilmaheega ay naaska ku dudo ilmihii iyadiibuu raacayaa sharaf iyo wanaagba iyo xumaba iyaduu ka raacayaa waa kii gabayaagu ka hadlayey gabayga ka tirinayey ee lahaa waida nisaau nasha'na fii ummiyatin radaca arijaalu jahaalatan wakhumuula haddii dumarku ay ku barbaaraan buu yidhi jahli iyo aqoon la'aan waxay ciyaalku ka jaqaan buu yidhi qarsooni iyo iyo iyo khumuul kolkaa ilmahaasi wuxuu ka jaqayaa buu yidhi qarsoonidii iyo dee magac la'aantii iyo sharaf darradii iyo wixii buu ka nuugayaa bay yidhaahdeen lilaahi daruhu farisan waa tacajub weeyi wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi waa ma anta min kada ma anta min minkadaa waa siyaqu tacajub bay ku jirtaa yaa sayidan ma anta min sayidin muwada'a aknaafi raxba diraac yaa sayidan boqorow maa anta maxaa tahay min sayidin boqor xaggii alla weynaa muwada'al aknaafi boqorka oo kanafkiisa aad iyo aad loogu joogsado ama garbaha u dabciyo dadka oo qofka soo dhoweeya muwada'a alaknaaf qof dhinaciisa uu yahay dhinac loo soo dunmo oo raxba diraac haddana xusulkiisu uu ballaadhan yahay raxba diraac laba ujeedo ayuu noqon karaayoo ereyga raxba diraaca deeqsinimada ayaa lagaga kinaayoodaa oo wuxuu leeyahay dhur murug en waxa ballaadhan xusulkiisa waa deeqsi gacantu wax ku bixinaya ayaa badan ama waa dagaalyahanna way noqotaa ereyga raxba diraaca oo dee ninku hadduu murug weyn leeyahay waa nin wax iska celinaya weeye yaa sayidan sayidow maa maxay ayaad anta adigu tahay min sayidin sayid xaggii sayidka oo muwada alaknaaf kanafkiisa iyo jaanibkiisa lagu joogsan karo oo loo soo dhowaado raxba diraac diraaciisa iyo muruqiisuna uu yahay mid ballaadhan ama xusulkiisu mid waasaca uu yahay maa anta min sayidin waa siyaqu tacajub laakiin naxwaha lagagama hadla inta badan imise siiqo ayaynu maraynaa oo naxwaha aan lagaga hadal afar baynu maraynaa waa kayfa takfuruun kow iyo subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu laba iyo lilaahi daruhu faarisan saddex iyo maa anta min sayidin ama maa anta min rajulin maa anta min rajulin waxaynu maraynaa afar siiqo oo ka mida siyaqu tacajubka laakiin naxwaha afar lafdi oo a ah min alfaadi tacajub oo laakiin naxwaha aan loo baabaysan afartaaba naxwaha lagagama hadlo walmubawwabu ka loo baabaysto fi naxwi naxwaha dhexdiisa ka loo baabaysto walmubawwabu ka loo baabaysto lahu isaga fi naxwi naxwaha dhexdiisu siiqataani waa laba siiqo maa afcala zaydan weeyi iyo wa afcil bihi weeyi fa ama siiqatu luulaa siiqada koobaad famaa lafdiga maa ihi ismun waa ismi mubtadaun mubtada'a ah, wakhtulifa waana laysku khilaafay fii macnaahaa macnaheega calaa madhabayni laba madhab baa layskugu khilaafay maadaa laba madhab baa ku jira afar baaba jiree sheekhu halkuu labada ka dhigay ilaa afar madhab baaba la sheegaa axaduhumaa midkood annahaa maadu nakiratun waa nakiro taammatun dhammaystiran oon mawsuuf u baahnayn waa bimacnaa shay-in shay macnihii bay sidataa وعلى هذا القول قولكا فما كبعدها كدنبيه ماضو هو الخبر اسغا خبرا markaan idhaa ma afcala zaydan een maadaa nakiro taamo oo mubtada'a ka dhigo afcala zaydan afcalo oo ficil maadiya iyo faacilkeega oo huwa oo waajib loo qariyey iyo zaydan oo mafcuulun bihiya jumladaa ka dambaysaa fii maxalli rafcin noqonaysaa fii maxalli rafcin ayay jumladaasi noqonaysaa أحد فما بعدها ككدن بيا هو الخبر وخبر في محل رفع خبر بين قنيسة جملده وجاز وحا بناناضي الابتداء مبتدى كدقد بها ماذا مبتدى لقدقو لما لأجل ما كي درتي فيها ماذا كدح جري ومن معنى تعجب يابك معنيه سيئة كما قالوا سيدي أيراهذين في قول الشاعر شاعرك قول كيسة cajabun litilka qadiyatan waiqaamatii fiikum calaa tilka alqadiyati acjabu cajabun yaabaa u sugnaaday litilka taa yaabaa u sugnaaday qadiyatan qadiyad ahaan buu yaab ugu sugnaaday wa iqaamatii joogidayda fiikum dhexdiinna aan joogo calaa tilka taa dusheeda alqadiyati ee qadiyaddi ihi acjabuhu ka sii yaab badan yahay kaasaaba ka sii yaab badan maxalu shaahidku waxa weeye cajabun yaab ayaa litilka taa u sugnaaday ereyga cajabun isagoo nakiro ah ayuu haddana mubtade yahay musawiqa suurtagalka ka dhigay inuu cajabun mubtade noqdo waa yaabka ku jira yaabbaa ku jira oo yaabkaasaa musawiq u ah haddaba ma adana sida gabaygan oo kale aan ka dhigno oo sidaa cajabun ay mubtade u tahay yaabkuna uu suurtagal uga dhigay inay mubtade noqoto maad waa nakiro taama ah oo waa mubtade yaabka ku jira ayaana suurtagal ka dhigay inay mubtade noqoto wa imaa liannahaa iyo inay iyo inay iyadu wajaaza alibtidaa'u ibtidaysigu wuu bannaanaaday bihaa maada la ibtidaysto limaa kiibuu u bannaanaaday fiihaa ku jira dhexdeeda oo min macno tacajubi tacajub iyo macnihii ah wa imaa liannahaa iyo inay u bannaanaad inay iyadu ahaato fii quwati almawsuufati mid la sifeeyey awooddeed inay leedahay maadani waxa kaloo la odhan karaa waxay mubtade u noqotay bilaa musawiq ah mid la sifeeyey bay awooddiisii wadataa id ilmacnaa macnuhu waxa weeye shay-un shay shayga oo cadiimun weyn ayaa xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd qurux badnaysiiyey oo talow shay-un cadiim in cadiim halkaa ugu qarsoon yahay ayaa dhici karta talow maxaa loo daliishaday kamaa qaaluu siday carabtu horay ugu yidhaahdeen fii sharun ahara daanaabin bay yidhaahdeen sharun shar weyn ayaa aharra ka cabaadiyey daa naabin mid mici u saaxiiba haddaad aragto wax mici u saaxiib oo cabaadaya shar weyn baa helay buu ku yidhi ilan haddii kale micidu isku difaaci lahaaye sharun shar weyn ayaa aharra ka cabaadiyey daa naabin micimidu saaxiib ah sharun waa mubtade nakiro ah waxaa musawiqa u ihina nakirada sharun ihi inay mubtade noqoto eray cadiim abaa macnaha kala socda waa sharun cadiimun inna macnaahu macnihiisu sharun cadiimun shar weyn ayaa ahare ka qaylisiiyey daa naabin micida u saaxiibka ah wa haani ka labaad waa maada kolkaa hadda waynu haynaa waa mubtadaynu labadaa wejiba ku soo marnay oo musawiqii baa laysku khilaafay in la leeyahay waa bimacnataan oo tacajubka ku jira musawiq ah iyo in la leeyahay may cadiimba u qadaran wa haanii wejka labaadna annaha iyada maadi ahe taxtamilu waxay ixtimaalaysaa halaaثata awjuhin saddex weji ayay maadu ixtimaalaysaa waxay suurtagal ah maadan saddex weji inay ku jiraan wejkii hore ugii afar bay ku noqonayaan axaduhaa saddexdaa midkood an takuuna waa inay maadu tahay nakiratan nakiro waa inay tahay nakirada oo taamatan dhammaystiran kamaa qaala sibaweyhi siduu sibaweyhi ku qowlay wathaani ka labaadna an takuuna waa inay tahay nakiratan nakiro nakirada oo mawsuufatan la sifaynayo biljumlati jumlada lagu sifaynayo allatii jumlada oo bacdahaa ka dambaysa wahaaliuka saddexaadna an takuuna waa inay tahay macrifatan macrifo waa inay tahay mawsuulatan la silaynayo biljumlati jumlada lagu silaynayo ismi mawsuul in laga dhigo allatii taasoo bacdahaa ka dambaysa haddaba labadan weji ee u dambeeya haddaynu nakiro ka dhigno jumlada ka dambaysana aan sifo uga dhigo iyo haddaan maada ismi mawsuul ka dhigo jumladana aan silo uga dhigo waa calaa haadayni labadan alwajhayni ee wejiyada ah falkhabaru khabarku maxduufun waa la xadfay walmacnaa macnuhu waxa weeye nakirada marka laga dhigayo shay-un shay shayga oo xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay shayga zayd qurux badnaysiiyey wuu weyn yahay markaad tidhaahdo ma axsana zaydan waxaad ku macnayn ma shay shayga oo ah, axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd hee khabarkii baa xadfan cadiimun wuu weyn yahay waa nakiro markaa waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdo maa axsana zaydan inaad ku macnayso maa kii e kii shay odhan maysid kii baad odhan alladii baad ku macnay waa ismi mawsuul maa kii axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay oo cadiim baa markaana xadfan labada wejiba wa calaa haadayni labadan alwajhayni ee wejiyada ah falkhabaru khabarka maxduufun waa la xadfay walmacnaa macnuhu waxa weeye shay-un shay shayga oo xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cadiimun wuu weyn yahay awiladii amaka xasana qurux badnaysiiyey zaydan zayd shay-un cadiimun waa shay weyn wa haadaakani qowlul akhfashi wadaadka akhfash qowlkiisii weeye wa amaa afcalo ereyga afcala ah fa zacama alkuufiyuun maadii baynu hadda ka hadalay oo afar weji baa inoo galay wa amaa afcalo ereyga afcala fazacama alkuufiyuun kuufiyiintu waxay sheegteen annahu ismun ismi inuu yahay maxay u deliishadeen isminimada waa la taskiiriyey bay yidhaahdeen taskiirtuna waa min calaamaati alasmaa waa bideliili annahu waxaa deliilu a isaga yusakaru waa la taskiiriyaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa uxaysinahu maa shay shayga oo uxaysinahu yaro qurux badnaysiiyey yaro qurux badnaysiiyey yara in yar bay yidhahdeen qurux badnaysiiyey cadiimun uu wamaa shay umaylixahu maliix ka dhigay mid aad loogu faano ama u quruxle ka dhigay cadiimun wuu yahay wa waxay sheegteen albasriyuuna basriyiintu annahu afcalku ficlun maadin inuu ficil maadi yahay wa huwa kaa basriyiintu asaxiixu isagaa saxiix ah liannahu isaga mabniyun waxaa lagu binaynayaa cala alfatxi fatxo ayaa lagu binayn walow kaana hadduu ahaan lahaa isman hadduu ahaan lahaa lartafaca waxa kor inooga lartafaca wuu godnaan lahaa walow kaana sman ismi hadduu noqon lahaa siday kuufiyiintu sheegeen lartafaca wuu godmi lahaa ilan waa khabare calaa annahu khabarun inuu khabar yahay buu ku godmi lahaa weliannahu isaga yelzamuhu waxaa laazimi lahaa maca yaai lmutakalim yaau lmutakalim marka lagu daro nuunulwiqaayati weliannahu isaga yelzamuhu waxa laazima wuu laazimaa maca yaai lmutakalim yaa mutakalimkaa miimka waa in la kasriyaa uu godayaaye maca yaa lmutakalimi yaaulmutakalimka miciisa waxaa laazima nuunulwiqaayati nuunulwiqaayo yuqaalu waxaa la odhan maa afqaranii ilaa cafwillaah maxaa ii baahi badiyey ilaahay cafwigiisa maa afqaranii ilaa cafwillaah walaa yuqaalu lama yidhaa maa afqarii lama yidhaa oo nuunka lagama tago nuunkana dee ficilkaa la raacin jiray wa ama taskhiiru taskhiirta ay kuufiyiintu deliishadeen fashaadun waa shaad taskhiirtaasi wa wejhu wejigiisuna waxa weeye annahu isagu ashbaha wuxuu shabbahay alasmaa'a asmaada ayuu shabbahay cumuuman si guud bijumuudihi jaamidnimada darteed wa annahu isaga laa masdara lahu wax masdarihi uma aha wa ashbaha wuxuu shabbahay afcala tafdiil afcalu tafdiil ismiga ayuu shabbahay khusuusan gaar ahaaneed bikownihi buu ka shabahay ahaantiisa calaa wasnihi wasankii afcalu tafdiilka mid ku yimid wa bidalaalatihi dalaaladiisi iyo wixii uu ku tusin jiray wa bidalaalati iyo tusintiisa cala ziyaadati ziyaado uu ku tusinayo oo afcalu tafdiilkuna ziyaaduu ku tusaa ficlu tacajubkana ziyaaduu ku tusaa iyo wa bikownihima ahaantooda laa yubnayaani kuwa aan laga binaynayn ay yihiin ilaa mimaa istakmala dhammaystirtay shuruudan shuruud mid dhammaystirtay mooyaane shuruudda oo ya'tii uu imanayo dikruhaa sheegiddeedu ay imanayso wa fii axsana axsan waxaa ku dhex sugan damiirun damiirbaa ku dhex sugan damiirka oo mustatirun qarsoon bil bilitifaaqi sida laysku waafaqay marfuucun waxaa lagu rafciyey cala alfaaciliyati faacilnimo raajicun wuxuu u noqonayaa ilaa maa lafdiga maa abu u noqonayaa wahwe ladii waana ka dallanaa ina tusiyey cala ismiyatihaa maadu inay ismi tahay lianna damaa'ira laa tarjicu ilaa ila alasmaa lianna damiira damiirku laa yacuudu uma laabto ilaa cala alasmaa'i asmaada dusheeda mooye wax kale wa zaydan ereyga zaydihina mafcuulun bihi weeye cala alqowli qowlka odhanaya bianna afcala ficlun maadin waa ficil maadi waa qowlkii basriyiinta ee saxiixa ahaa wa mushabbahun mid lagu shabbahay weeye bilmafcuuli bihi baa lagu shabbahay cala alqowli qowlkii biannahu isagu ismun weeyaan ina lahaa markaad tidhaa maa akrama zaydan zaydantaasi ama waa mafcuulun bihi ama waa mushabbahun wuxuu noqonayaa bilmafcuuli bihi kolka waxaa xoog badan inay mafcuulun bihi tahay baa xoog badan wa ama siiqatu siiqada ahaaniyatu ee labaad fa afcil waa ereyga afcil ah ficlun waa ficil bitifaaqin sida laysku waafaqay ereyga afcil waa axsin oo kale waa ficil lafduhu lafdigiisanina lafdul amri amar lafdigii oo kale weeye wa macnaahu macnihiisu atacajubu waa tacajub iyo yaab weeye wa huwa isagu khaalin wuxuu ka madhan yahay min adamiiri damiir buu ka madhan yahay oo damiir mustatila ma sito wa aslu qowlika qowlkaaga asalkiisu axsin bizaydin adkidhi axsin qurux badanaa bizaydin zayd qurux badanaa waxaad ku macnaynay axsin bizaydin qurux badanaa baad ku macnayn axsin qurux badanaa bizaydin zayd axsana zaydun zayd wuu qurux badnaaday baad odhan axsana zaydun ey saara wuxuu ahaaday daa xusnin qurux midu saaxiiba kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen owraqa shajaru ey saara daa waraqin wuxuu noqday mid caleenu saaxiiba wa ashara beertiibaa ubaxaysatay ay saara albustaanu daa eh, zahratin wa asraa fulaanun hebel baa hodan noqday ama hanti u saaxiiba ay saara daa farwatin wa atraba zaydun zayd baa faqiiroobay oo carada ku dhacay dhulka ku dhacay atraba turaabkiibuu ku dhacay atraba zaydun zayd baa boodhka dhex galgashay waa saara daa turaabin weeye ama faqiir buu noqdayba ayaa looga jeedaaye waaqadalbaciiru awrkii ayuu shuban ku dhacay mise wuu xadhaadhay baa la odhan jiray shuban baa ku dhacay wuu xadhaadhay baa la odhan jiray sow ma aha waaqadalbaciiru awrkii ayaa shubmay ama xadhaadhay bimacnaa soora wuxuu ahaaday daa waraqin mid caleenu saaxiiba waa tusaalihii koobaad keebuu ahaa ka daa waraqin laleeyahay owraqa shajaru wadaa zahrin mid ubaxu saaxiiba waa zahar albustaanu wadaa sarwatin mid hanti u saaxiiba waa asra fulaanun wadaa matrabatin mid booru saaxiiba ey faqrin faqri iyo wafaaqatin baahi wadaa guddatin mid xadhaadhu saaxiiba fa dumina waxaa la dhex geliyey macno tacajubi tacajubka macnihiisii ayaa la dhex geliyey waxuwilad waxaana loo wareejiyey siiqatuhu siiqadiisii ilaa siiqati afcil siiqada afcil ah ayaa loo wareejiyey bikasril cayni caynka kasrihiisa fasaara wuxuu noqday axsin zaydun buu noqday zayd qurux badana markaasaa zaydkan faacilka ee godan ee daba dhacay ereyga la moodo ficlu amarka ayaa la karaahiyeystay fastuqbixa waxaa la xumaystay allafdu lafdigii ayaa la xumaystay bilismi ismigii baana loo karaahiyeystay almarfuuci la rafcinayey almarfuuci la rafcinayey bacda siiqati ficlilamri ficlulamarka siiqadiisa debedii faziidat ilbaau ba baa lagu ziyaadiyey faacilka liislaaxi lafdi lafdiga si loo hagaajiyo ama loo suubiyo fa saara wuxuu noqday axsin bizaydin zayd qurux badana calaa siiqati umrur bizaydin zayd soomar oo kale ayuu la siiqan yahay fa haadihi albaa'u ba'dani tushbihu waxay shabbahaysaa albaa'a ba'da fii kafaa billaahi shahiidan kafaa billaahi shahiidan ba'da ku jirta fii annahaa iyada ziidad in la ziyaadiyey filfaacili faacilka in lagu ziyaadiyey walaakinahaa ha ahaatee tukhaalifuhaa way khilaafaysaa min jihati annahaa xagga ayay ka khilaafi iyadu laasimatu mid laasima ay tahay oo ficlu tacajubka ba'da lagu darayaa waa laasimo takafaaduna laasimo maaha wa tilka taasi waa takafaada e jaa'isatu lxadfi xadafkeega ayaa bannaan oo waxa dhici kara faacilkiioo iska godan qaala suxaymu nin suxaym la odhan jiray ayaa gabay tiriyey wuxuu idhi markuu gabayga tirinayey cumayrata wadic tajahazta kaadiyan kafashaybu walislaamu lilmar'i naahiyan <clears throat> gabayga ayuu tiriyey cumayra ntawadic tajahazta kaadiyan كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيان ننكو وحكا هدليا عميرة إننت عميرة ليلاهدو ودع إسكا سقوتي سفي عن أتسقوتي يو hablaha sheekadoodii ka bax buu yidhi cumayrata wadiici ka bax buu yidhi hablaha sheekadooda inta jahasta haddaad diyaar garowday inta jahasta haddaad diyaargarowdid haaziyan adood haadiyan adoo kanin haadiyan buu yidhi miyaa haaziyan adigoo duulaya waa haadiyanna waa la arkaye haadiyan adigoo kala haya oo dee duulaya haaziyan baa laakiin badnayd haaziyan haddii adoo duulaya duulid haddaad u diyaargarowdo hablaha sheekadooda ka bax kafaa waxa ku filan ashaybu cirrada ayaa ku filan waalislaamu islaamka ayaa ku filan lilmar'i qofkana ugu filan naahiyan mid xumaha ka nehiya islaamka iyo cirrada ayaa qofka ku filan inay noqdaan wax qofka xumaha ka nehiyaya waxaynu doonaynaa haddaba kafashaybu markaan eego away ah, faacilkii kafashaybu jumladaas waa ashaybu waa bilaabba maxaa af carabiga badnaa kafaa bishaybi baa badnayd walaa yubnaa lama bineeyo lama dhiso binahani maaha binihii naxwe icraabka ka soo hor jeeday waa binyadii lama sameeyo lama unko walaa yubnaa lama binaysto ficlu tacajubi ficlu tacajubka wasmu tafdiili iyo ismu tafdiilka ilaa mimaa kii mooyaane istakmala dhammaystirtay khamsata shuruudin shan shardi toddoba ayaaba ka dhigayba sheekhu markaynu eegno axaduhaa midkood an yakuuna ficlan waa inuu ficil yahay ismiga lagama sameeyo haddaba falaa yubnayaani laga binayn maayo min hayri ficlin ficil hayrkii walihaadaa sidaa darteed walihaadaa kan dartii ayaa khudi'a lagu gaf xugmiyey man banaahu ninka ka bineeyey min aljilfi ereyga jilfi ah iyo walximaari ereyga ximaar ah ninka ka bineeyey ee maxay yidhi fa wuxuu yidhi maa ajlafahu buu yidhi maa ajlafahu buu yidhi maxaa ka ad adag wamaa axmarahu buu yidhi maxaa ka dameersan halkaa jilfi buu kaygu qorayaa jildi muu qorayaa idinka mise jilfi unbuu qorayaa jilfi buu qorayaa waa sax weey maa ajlafahu maxaa ka ad adag maa shay baa ajlafahu adayg badnaysiiyey bay yidhaahdeen jilfi waa khaliidka ka adag markaa wamaa shay baa axmarahu dameer ka dhigay bay yidhaahdeen casaan ma aha waa ximaarkii kolkaa ajlafadanina jilfi bay ka timid axmarahudanina ximaar bay ka timid waa la arkay waa khaldamay baa la leeyahay nin laba ninka sidaa ku qowlay washadda waxaa shaadoobay qowluhum hadalkooga erey isaga carabtii fusaxada ahayd ay ku qowshay baa jira oo ismi laga keenay ereygaa shaad baa lagu xambaarayaa washadda waxaa shaadoobay qowluhum qowlkooga maa alasahu maa shay baa alasahu ka dhigay tuug ama maa shay weyn baa alasahu tuugeeyey oo tuug ka dhigay wa huwa isagu alasu wuu ka tuugsan yahay min shidaadin ninkii shidaad la odhan jiray waa nin ree beni dabba'a buu ahaayoo tuug ah oo khatar ku ahaa tuugnimada ayuu halis ku ahaa haddaba marka la yidhaahdo huwa alasu min shidaadin ereygaa alasu ficil kama imane isagoo ismu tafdiil ah ayuu ka yimid lisun oo tuug ah waa shaad markaa ah. athaani shardiga labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay hulaasiyan mid hulaasiya waa inuu yaho saddex xarafa falaa yubnayaani lama binaynayo min naxwi daxraja daxrajo oo uu rogrogayoo afar xarafa lagama binaynayo wandalaqa oo wuu tegayana lagama binaynayo wastakhraja oo wuu la soo baxayana lagama binaynayo saddexdan waxa sababta looga binayn waayey waxay noqotay hulaasi bay waayeen laakiin haddaa waxa lagaga bineeyaa musaacid wax loo yaqaan ayaa lagaga bineeyaa wa can abilxasan waxaa laga wariyey sheekha abilxasan la yidhaah jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min athulaasiyi hulaasi laga bineeyo almasiidi fiihi wax lagu siyaadiyey in indalaqa iyo istakhrajo waa laga binayn karaa buu yidhi daxrajase lagama binayn karo bishardi xadfi zawaa'idihi ziyaadooyinka xadafka la xadfayo shardin la shardiyey darteed wa can sibaweyhi waxaa laga wariyey sibaweyhi ninka la yidhaah jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min afcala man buu halkaa yidhi man maahe waa min jawaazu binaa'ihi binayntiisu inay bannaan tahay min afcala afcala laga bineeyo naxu akrama iyo wa axsano iyo wa acdaaba weeyi ahaalisu qodobka shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu yahay mimaa ka yaqbalu uu aqbalayo macnaahu macnihiisu atafaawuta kala badsi in la kala badsado falaa yubnayaani lama bineeyo min naxwi maata maata oo wuu dhintayo lagama bineeyo wafaniyo oo wuu dhammaaday ana lagama bineeyo ilaynina mar ma dhinto nina laba jeer ma dhintee lianna xaqiiqatahumaa xaqiiqadoodu waaxidatun waa mid uun wa innamaa yutacajabu waa lala tacajubaa waa lala yaabaa mimaa zaada shayga ka bata ayaa laga yaabaa calaa nadaa'irihi kuwa la midka aka ka bata alraabicu mas'alada afraad allaa yakuuna yuuna noqon mebniyan mid loo binaynayo lilmafcuuli mafcuul mid loo binaynayo falaa yubnayaani lama bineeyo oo ismi eh, ismu tafdiil iyo labada ficlu tacajub min naxwi duriba duribo iyo ka lamidka a lagama bineeyo ilin waa majhuule wa qutilo iyo ka lamidka ana lagama bineeyo ilin waa majhuule alkhaamisu qodobka shanaad anlaa yakuuna yuuna noqonin ismu faacilihi calaa wasni afcal afcal mid ku yimid yuuna noqonin falaa yubnayaani lama bineeyo min naxwi camiya camiye iyo ka lamidka a lagama bineeyo wuu indhabeelay ilin acmaa baa la odhanayaa indhoolaha eh wacarijo oo kale wuu laangadhoobay lagama bineeyo ilin acraj baa la odhanayaa ka laangadhaha ahe eh. wa shibhihimaa iyo waxa labadaaba shabahay oo min afcaali afcaalilcuyuubi ficillada ceebaha tilmaama ceebihii addaahirati muuqday walaa min naxwi sawida wa xamira sawide iyo xamirana lagama bineeyo iyo wa naxwihimaa kuwa lamidka ah oo min afcaali alalwaani ficilada midabada ku tusaya ah walaa min naxwi lamiya wadacija lamiya iyo dacija lamiya waxaa weeye qofka bishintu markay ama debintu marka ay midab tahay weeyaan midabkan xumrada yani ay ku jirto la yidhaahdo asmarka asmar casaan bishinta oo kale markay sumra ku jirto ama casi ay ku jirto ayaa la yidhahdaa lamiya dacijo oo kalena lagama bineeyo ereyga dacija ama adcaj waa ka indhaha waaweyn baa la yidhaahdaa isagoo ishu ay madowdahay haddana ay weynaato oo min afcaali alxilaa quruxda quruxyada ficiladooda ah haddaba lamiye iyo dacijo iyo waa qurux bay tilmaamaan allatii taasoo alwasfu minhaa wasfigooga iyo ismiga faacil calaa wasni afcal uu ku imanayo afcal li'annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen min daalika kaa xaggiisa huwa acmaa waa indhoole wa acraj waa laangare wa aswad waa madoobe وأحمر وعسى وألما ومد بشين عس وأدعج ومد الوين أو إنتي شيء شيء أي وين تهي سدا أي أقو هذلين شيخ واضرك تشروط دي شنتا أيو إنو سوء عليي إنو تام يهي ميو كهضلي تام نمذي ميو كهضلي inuu musbat yahay miyuu ka hadlay musbat kama hadlay wuu ka aamusay qaybtaa dambe taamkii iyo qaybtaa kale wuu iskaga aamusay kolka culimmo waxaa loo yaqaanaa shuruudaha toddobada ah waxaa la yidhaahdaa laba ka mida xataa inuu mutasarif yahay muu ka hadlay mutasarif mutasarif muu ka hadlay sheekhu mutasarifka gebi ahaanba kama hadlan ilaa matnigaan filaya waxaa culima loo yaqaanaa ismu tafdiilku laba mid laba kama yimaad laba shardi haddii la waayo aslanba maba yimaad ismu tafdiil iyo ficlu waxa weeye haddii uu tafaawud aqbali waayo jaamidna noqdo labadaa kamaba yimaadba asal ahaanba kama imanayo tafaawud iyo jaamid hadduu kayru mutafaawid noqdo ama jaamid noqdo sinaba tacajubna uga iman maayo ismu eh, ismu tafdiilna ka iman maayo in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam